بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan axkaamtii tarkiibiga ahayd waxay noogu dambeysay kaana iyo walaalahood oo saddex iyo toban ficil ah shan kamidihii inay saaro la macno ahaayeen saare macnaheeduna uu ahaa alintiqaalu min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa ow alintiqaalu min sifatin ilaa sifa labadaa mid bay ku imanaysay su-aaluhu kula inoo dameyn insha alla is weydiin doona hadii ilaha wuxuu ka bilaabmaya caawa wagayru fatia wazaala walaysa bijawaazi tamaami so alkaa ma wayakhtasu waxa uu gaar leeyahay hayru fatia fatia hayrkeed wazaala zaala hayrkeed walayse layse hayrkeed bijawaazi tamaami tamaam banaanaanshihii ay alistiqnaai ah kaaftoomid can ilkhabari khabarka uu ka kaaftoomo maa bacda ay cadfu bayaanin aw badel tamaamka ma kusii bedelina ay listiqnaai ah kaaftoomid can ilkhabari khabarka uu ka kaaftoomo wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala ilaahay sareeya qowlkiisa iyo wixii lamid ah weeyi wain kaana haddii la helo duu cusratin mid caydh u saaxiiba haddii la helo fa nadiratun ay falahu mankaa ilaa maysaratin ilaa waktiga uu ka hodantoobiyo waayru laysa iyo ya saddexdaas ma saddexdii lakin ma jiraan ma waayru laysa wazaal waftiaba idinka ah, wazaal oo isla halkin wey ah. eh, fa subxaana ilaahay ayaa xuma ka nasahan ama fasabixuu nasaha oo hufa subxaana allahi ilaahay hufnidiisa xiina wakti nasaha tumsuuna aad galabaysanaysaan ay tadkhuluuna fii waqti lmasa iyo wa xiina wakti nasaha tusbixuuna aad waa khaalidiina xaalo ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannada ama fiihaa naarta labada aad buu jiraan maadaamat isamaawaatu samaawaatku inta ay baaqi yihiin waalardu iyo dhulku inta ay baaqi yihiin halka sheekhu raximahullahu tacala wuxuu leeyahay sow saddex iyo ficil maahan saddex iyo ficil waxaa laga reebaya saddexdan ficil fatia iyo zaala iyo laysa saddexdaa ficil baa laga reebaya tobanka kale ee soo hadhay waxay noqon karaa sow naqsi may wadaagin oo kolkii hore afcaal naaqisa maahayn tamaam bay noqon karaana iyagu ay mutaysan yihin oo tamaamku waa maxay inay marfuuciin ku kaaftoomaan oo ay ka kaaftoomaan laakiin saddexdan ficil iyagu waxay laazimaan naqsi ya iyagu tamaam taam ma noqdaane naqsigiunba iyagu laasimayaan amaa tobanka kale soo haray naaqisna way noqdaan taamna way noqdaan marka naaqiska macnihiisu waa maxay ficilkani waa naaqisba sooma naaqis macnihiis u kala dhiman yahay sooma maadaama oo u yahay marfuuc keliya kuma kaaftoomaye mansuubkiina wuu baahan waa naaqis waa taam wuu dhamaystiran yahay oo ku kaaftoomayahay mansuub uma baahanayo saddexdan ficil maad ka jaraysaa marka waa isla sharaxana wuu kusi doonaa insha allah wa in kaana kaanadan kaanadani waa maxay imika waa tam oo hadday naaqiso tahay waxay kaaga baahan lahayd khabar soo ma markay taamka tahay markaa waa maxay bimacnaa wujide iyo bimacnaa habata iyo bimacnaa xasala iyo saas baa laga laqmaya so muxuu kuma inaa soo marin saasaa laga laqmaya markaa duudani waa tii asmaul khamsaha ahayd oo bes dee marfuucaasay ku kaaftoontay khabar ma baanaba mansuubkii oo khabarkii ahaa ismigaasay ku kaaftoomaysaa marka ila waa taame wadu tamaamin ma birafcin yaktafi bu alfiye odhan doona ka tamaamka u saaxiibkii waa ka ku kaaftoomaya marfuuca kaga kaaftoomaya mansuubka subxaan waa masder o mar kasta ficilkii ku nasbinayo waajiba loo xadfaa bay dhahdaan culimadu fasabbixuu subxaana allah tumsuuna weyaan maxalushaadkaynu ka socnaa tumsuuna waa afcaalu khamse waa amsaadii aad garanayseen waa afcaalu khamse soo maa marfuucaasay ku kaaftoonto mansuub daamna ku dar daamana ku dar ya daamana iyadna waa sida kale oo maadaamat isamaawaatu bimacnaa baqiyay noqotay intay baaqi yihin baad intay baaqi yihiin kaaga tusaaliyey marka wuxuu yidhi sheekhu wayakhtasu waxa uu la gaar noqonay hayru fatia fatia wixii aan ahayn wazaalo zaalo wixii aan ahayn walayse layse wixii aan ahayn wuxuu la gaar noqon bijawaasi tamaami tamaam banaanaanshihiibuu gaar la noqon ayil istiqnaa'i ah tamaamku deeqtoomid can ilkhabari khabarkii uu ka deeqtoomay wadalika naxwu wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara fasubxana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun khaalidiina fiiha maadaamat samaawaat wal ard waa tusaalayaashii sharax wa yakhtasu waa gaar noqon maa ay alladii kacaddaa ka soo hadhay fatia fatia ka ka soo hadhay wa zaala zaala ka ka soo hadhay wa layse layse ka ka soo hadhay min afcaali haada kan afcaashiisa xaalada uu yahay maagu kan albaabi ee baabka ah bijawaasi isticmaalihi maaga isticmaalidiisa banaanideeda ayuu la gaar noqon taaman xaale uu yahay la isticmaalo markaa eh, taamantu waa xaalo waxaynu ka xaalaynayna damiirka mudaafileyga waayo isticmaal istafcala istifcaal waa master soo ma hadduu mudaafku noqdo master uu iska camal falaa waa laga xaalaynaya mudaafka waa laga xaalayn karaa marka wa macno tamaami buu yihi sheekhu wuu sii sharaxaya wa macno tamaamka macnihiisu an yastagniya weeyi ah, macno tamaami waa mubtada abarki halkaasa masderkaasa laga dhalaalinaya wa macno tamaami tamaamka macnihiisu si fiican la socda waa su-aalaha soo wajahan silaaliya wa macno tamaami tamaamka macnihiisu an yastagniya ay istiqnaauhu baad odhanaysaa waa ku deeqtoomidiisa bilmarfuuci marfuuca uu ku deeqtoomo canilmansuubi mansuubna uu kaga deeqtoomo ka ba'du ku jirtaa lagu deeqtoomaya kay cayntu ku jirtana waa laga deeqtoomaya laqmahana waa sida istiqnaauhu waa ka deeqtoomidiisa bilmarfuuci marfuuci uu ku can ilmansuubi mansuubkiina uu kaga deeqtoomo wadalika tusaal ka qawlihi tacaala wain kaana duu cusratin fanadira waan laqmaynay fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun khaalidiina fiiha maadaamat samaawaatu waalardu inta wuxuu ka wadaa wuxuu leeyahay caddaa iyo fatia iyo zaale iyo laysayn u sharaxnayba wixii aan ahayn wuxuu la gaar noqonaya tamaam tamaamkana macnihii buu kuusii fasiray tamaamka macnihiisa oo waa an yastagniya bilmarfuuci can ilmansuubi waa inu ku deeqtoomo ficilkii marfuuc kana deeqtooma mansuub tamaamku waa sida wuu dhamaystiran yahay soo ma tamaam waaba shay dhamaystiran soo ma maadaama o dhamaystiran yahay oo aanu kala dhinnayn wuxuu ku kaaftoomaya marfuuci muxuuna ka kaaftoomaya mansuubki buu ka kaaftoomaya afcaasha uu noo tusaaleeyey ee saddexda ficile qur-aanka ku jira saddexdaba taan buu ka daliishaday wa qaala shaaciru shaacirki wuxuu yidhi tataawala layluka bilithmidi ah, wabata alkhaliyu walam tarqudi wabata wabatat lahu laylatun kalaylati dilcaa'iri larmadi wadalika min naba'in jaaanii wakubirtuhu can bani swadi bu baatuu ka daliishanaya tطaawala layluka bilitmidi wabata alkhaliyu walam tarqudi wabata wbatat lahu laylatun kalaylati dilcaa'iri larmadi wadalika min naba'in jaaanii wakubirtuhu can bani lswadi waa baxr mutaqaarib soo ma wuxuu yidhi tataawala waxaa dheeraaday layluka habeenkaagiibaa dheeraaday bil ithmidi meesha ithmid la ku dheeraaday wa baata waa baryey alkhaliyu kii madhnaa min alcishqi waalhumuumi jacayl iyo murugo kii ka madhnaa waa iska baryey oo waa iska seexday walam tarqudi adigu maad seexday oo waxyaalaha balaaqada loo yaqaano tajriidka isagumaa isla hadlay isagaa isla wa baata waa baryey kaa khaligii ee murugta ka marani wabaatat waxa u bariday lahu kii soo jeeday ee anseexan isaga kaa anseexan buu noqonaya damiirku laylatun habeen baa u baryey bui laylada oo kaa'inatun ahaatay ka laylati dilcaa'iri kii saxarada kii saxarka u saaxiibka ahaa ishiisa caa'irkii alarmadi bakooraysnaa wadalika cadamu noomkaasi kaa'inu wuxuu ahaaday min naba'in war buu ahaaday warka oo jaani isoo gaadhay buu yidhi oo wakubirtu la ii waramay hu warka can bani aswad reer bani aswad layga warramay reer bani aswad bay ku jirtay maxbuubadiisa way guureen bay dhahdeen moogta markaa wuu dawaqsan yahay isaga mamuu seexanaba ya imid imid bifatxi lhamzati wa sukuni thaa lmuhallatha wa dami lmiim oo la idhaahdo ahmud iyo bikasri hamz wa kasri miim mid labada way banaan yihin waa ismu mawdicin waa meel magaceed wey waa meel magaceed wey alkhaliyu bifatxi اlkhaai wa kasri laami wa tashdid ilya alkhaliyu wa alkhali can اlhumuumi wاlaxzan waa ka murug iyo werwer midna aanu haysan alcaair wa alkada tadmacu lahu lcayn markuu kugu dhaco isha maaa la dhaa saxar soo maade saxar buu noqonaya marka caayirku saxar buu noqonaya armadka laftiisuna waa lamid armadka laftiisuna waa nafsulkadahaas weeyaan ama waa nafsulcaayirkaasoo armadkani markaa sifa muakada unbuu sii noqonaya sifa muakada unbuu sii noqonaya maxalushaahidkani waa maxay laqmadaan ku noqonaya maxalushaahidkanu ka qaadananaa baatada hore ko baatada labaad iyo baatada dambe saddexda baatee ku jiraada saddexduba waa tam oo marfuucin bay ku kaaftoomeen batal khaliyuda hore maxay ku kaaftoomtay faacilkayga uga muuqda wa batada dambe lafteedu faacilkaygu khaligu u noqonaya wa batatan dambana dee tad waa litanii leylatun bay marfuucnimo uhaysataayo iyada lafteedu waa tam markaa waa bato oo tam noqotay weyan saxiix walala intaasu uga socda wuxuu yidhi tadaawala waa dheeraaday leyluka habeenkaagii waa dheeraaday bilimidi ay filimidi makaanka imid la ydhaahdo ayuu ku dheeraaday wa bata waa iska baryey alkhaliyu kii ka marhnaa an lhumuumi wlaxzan kii ka marhnaa walam tarqud adumaad seexan cabdifatax walam tarqudi waa daruurat mn waxurika bilkasrati sawnan lixarakati rawi o lixarakati rawi rawigaasaa ku horsan iyade armadi aswadi mayna wada kasrisnayn waka wabata waa baryey kaa khaligiihi wabatad waxa u bariday lahu kii aan seexan isagaa isku jeedade walam tarqud wabatat waxa u bariday lahu isaga laylatun habeen baa u beriyey layladaasoo kaainatun ahaatay waa sife liana aljumla wa shibha ljumali bacda nakiraati sifaatun mayna laylatun mayna iska nakiraan laylada oo kaainatun ahaatay ka laylati di lcaairi muxidiin diidan waa maay waata ismiga mawsul ma diidi gabadha lagula hadlayy ismi ishaareed mise ism mawsulbeed ya oo bimana waa ismu min asmaai alkhamsati shuruuddeeda maxaa ka mid ah an takuna duu bimacnaa saaxib ayo in loo idaafeeyo ismu ismu jinsi maynan tahayn ya famku kaasa sooma famku kaasa sooma famku haan jiri maynahayn kamyunka ka madhnaa mar iyadoo labadaa shardi bay leedmaa waaye waa ti weyn dawaka ismiga maalin loo idaafeen caayir waa saxar dhan wey ka laylatin habeen layladaasoo ka laylati dilcaa'iri kii saxarka u saaxiibka ahaa oo kalea caayirkii alarmadi bakooraysnaa wadalika maxaad u celin wadalika cadamu noomkaasi ila hurdaba uma xasilin ninki ma caawo dhan soo jeeday saamaliil bu ahay wadalika hurda la waa mubtada iyadna moogta min naba in kaainun min naba in war xaggii ka ahaaday warka oo jaaanii isoo gaadhay bu waayahay cabdinaasir jaimina laazimayn bimacnaa wasal tadmiin weeyaan warka oo jaani iga soo gaadhay buu yidhi cambani aswadi iga soo gaadhay oo wakhubirtu waa yahay mawlid khabari mise mafcuul ba qaada ya malaha laba mafcuul bay qaata sooma mafcuulkii hore waa hado de waa tado maxay haysataa naaiba faacil bay ka dhigatay mafcuulkii labaadna waa ku daba dhegan oo waa khubirtu layga warramay warkaa canbarin laswadi layga warramay maxalu shaahidkana waynu faanay wamaa macnaha fasirnaa aynu fasirnay bihi macnaha atamaama aynu ku fasirnay huwa macnahaasi asaxiixu waa sida saxda wamaa macna kurida wamaa macnaha fasirnaa aynu ku fasirnay bihi macnaha atamaama tamaamka macnaha aynu siinay ee ah alistiqnaau bilmarfuuci can lmansuubi huwa saxiixu waa sida saxda an ar basriyiina waa ruwiye iska dhe waxa laga wariyey an ar basriyiina basriyiinta badankooga ana macnaa tamaamiha afcaashan taamnimadeeda macnaheedu dalaalatuha waa tusinteeda ay tusiso cal xadai xada iyo zamani zaman bay tusinaysaa waad masl fahnay basriyiinta iyagu waxay leeyihiin macna tam waxaa looga jeedaa ficilkii bayna tusinaya xada iyo zaman ficilku muxuu ka koban yay laba arrimood soo ma xada iyo zaman ya oo wakti tegaya u yimida iyo xada oo ah mjiga xada oo ah majiga marka master iyo xadad maxay ku kala duwan yihin ya majig waa master markaan saa ugu dhawaaqo imaanshaha af soomaaligan ka laqmaynayan waa xadadka laftiisa weyan xadadka laftiisa wey markaa u fiirso iyagu waxay leeyihiin macna tamaam waxaa looga jeeda ta maadaama u yaha ficilkani wuxuu tusinayaa zamankii iyo iyo iyo wna tusinaya iyo xadadkiibu ina tusinaya xagga horena maxaynu ku haysanay taamka macnihiis waa maxay waa maa yaktafi lmarfuuc can lmansuub so intaa inama socotaan wakadalika saas oo kale lato wakadalika saas oo kale ayuu ahaaday alkhilaafu khilaaf fi tasmiyati ma kii la fi tasmiyati ma kii la magacaabidiisa laysku khilaafo yansibu nasbinayey maagu alkhabara khabarka nasbinayey ah, naaqisan naaqis lagu magacaabo lima maxay darteed baa sumiya loogu magacaabay naaqisa naaqis loogu magacaabay kaaliftina wa isku khilafay isagana facalaa ma macna haddii aan qabano ikhtarna aynu dooranay inagu hu macnaha aan dooranay sumiya waa la magacaabay huwa naaqiskaa naaqisan baa lagu magacaabay likownihii ahaanshihiisaana loogu magacaabay lam yaktafi aanu ku kaaftoomin bilmarfuuci marfuuci aanu ku kaaftoomin marfuuc buna ku kaaftoomin war masl ya tam xaggii hore maxaynu ka laqmaynay maa yaktafi marfuuca an lmansuub naaqiskuna waa didkiisa un oo waa maxay maa laa yaktafi marfuuca can ilmansuub umuu noqonaya naaqiskiina de macnihii hore tamaamkaan ku fasirna haddaynu eegno macnahan dambe haddaynu eegnona macnahan dambe haddaynu eegno taamkii waxay agarulbasriin yidhahdeen maa dalla calaa xadatin wa zamanin weeyi bay yidhahdeen naaqiskiina muxuu noqonayaa un maa dalla calaa xadatin zaman buu ina tusinin bay yidhahdeen lakin sida saxdii u odhanaya sheekuna uu rajaxaya waa sidaa hore oo taamkana inaynu dhahno maa yktafi marfu an mansuub naaqiskana inaynu dhahno maa laa yaktafi marfu an mansuub wuxuu yihi waruwiya waxaa laga wariyey can akari basriyiin waxaa laga wariyey ana macna tamaamiha afcaashan taamnimadeeda macnaheedu dalaalatuhaa afcaasha tusinteedu inay cala lxadai wazamanha tusiso wakadalika saasoo kale weeyi alkhilaafu khilaaf fi tasmiyati ma sama xalay baan ka waranay mise mafcuul bay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa waxa ka tasaruf mana waa saas oo kale eega tasmiya waa masterkeygide sama tasmiyatan ma haye sama iyo zaka iyo taski maasaa lagu keeni jiray de waad dhigateen sarfigi imiga waay haddaba tasmiya ay mafcuulkiisii koowaad waa masderun mudaafun ilaa mafcuuliyi laqmada fii tasmiyati ma shay la magacaabidi macnaad ka fahmaysa fii tasmiyati ma shay la magacaabidi waa mafcuul baan ka laqmiyey waa masderun mudaafun ilaa mafcuulihi maago yansibu nasbin iyo huwa maago alkhabara nasbin naaqisan lagu magacaabo waa mafcuulkii labaad wey waad ila socotaa meelta lima sumiya su-aal baa halkaa ka taagan lima sumiya abubakar lamtan waa tii jaazimad ahayd ma mayna mudaaric gaarku aan lamba maahe waa lima lamba maahe horta kolka hore waa lima oo maxaa maxaa alifkii ka leefay ya sida alamo kale may eg ma lima lima masel may ku dhalatay mise laamku waa xarfijed <laughs> ya intaas iyo u kala baxsan tahay soo nimagacaaba ya laamku waa xarfijer miimkuna waa maadi maado imse macnay ku timaada iyo mise waa dudubaad toban macaaniy ma cashrun idaa rumtacadaha faxaasil calaa beyti shahiidin taqararaa sitafhamu sharta lwasfi faacjab lana kulayim bikafin wanafyin ziida darfan wamastara wayucza ila alasmaa'i min daka shadraha waaakhira shadrayha xuruufan kamaa tara haye markaa maadan waa tee tobankaa mid kamida weeyaane ah, farid waa ti istifaamiyada u fiirso ma istifaamiya o dhan haddii xarfu jar u galo he alifta waa la leefaa cama yatasaaluun bima yarjic u fiirso qur-aanka dib ka soo mar kolkaa lamtan limadan iska ilaali waa maxay maadi istifhaamiyad ahayd baa xarfijir la geliyo oo halkaas alifkii laga gooye lima sumiya maxaa loogu magacaabay naaqisa naaqis maxaa loogu magacaabay facala ma macna haddii aan qabano ikhtarna aan dooranahu macnaha sumiya waa la magacaabay ninka foofo ada ada waa ka kac sumiya waa la magacaabay naaqisa naaqis baa lagu magacaabay likownihi ahaantiisa darteed baa loogu magacaabay lam yaktafi aanu kaaftoomin naaqiskii bilmarfuuc marfuuc aanu ku kaaftoomin wa calaa ra'yi lkuufiyiina wa calaa ra'yi lakhariina warwiya waa la wariyay calaa ra'yi lakhariina agariinta badankooga lnahu shaniye suliba waa la siibey suliba hal mafcuul bay qaadatahay adalaalatu tusintii cala alxadathi cala alxadathi xadath uu tusinayey watajrada wuxuuna u dharbeeray lidalaalati tusin cala zamani zaman u tusiyo ha zamanunbuu tusinaya naaqiskana maxay leyihin kuwa kalena tamaamka ku macneeyey waa waxa xadath iyo zaman tusinayo waxay leeyihin zamankaliunbuu tusinaya xadadkii baan jirin bay leeyihin laakin dib u soco wasaxiixu lwalu qowlka saxiixi waa kee waa qowlkaynu horay u marinay weey oo ah naaqiska waa ka labadaba u baahan tamaamkuna waa ka hal midku kaaftoomaya intaa kaga kaaftoon marka intaa waslfanima ka soco marka wa kaana kaanaynu socona khasaa'isteedii wa takhtasu kaana kaani waxay gaar la noqoni bijawaazi siyaadatihaa siyaadadeeda banaanaansheega ayay gaar la noqon mutawasidatan xaal mid bartanka gelaysa wadalika tusaale naxw maa shay cadiima ayaa kaana aha iyo axsana wanaagnimo badnaysiiye zayda ala zayd maxaa wanaagnimo wuxuu leeyahay kaana waxay la gaar tahay waa umulbaabe intan iyada ba iyadaa ugu hooya ama ya laabudda eh, likuli adaatin laha umun walikuli umin laabudda eh, eh, laha min khasaaisa min umu hada baab kaana o min khasaaisihaa annaha takunu zaaida soo ma ziyaada iska noqonaysa haddaba ziyaadadaas waa shardi waa inay mutawasito tahay ma dhacdo laa tuzaadu fi sadri اlkalaami walaa fi aakhirihi mutawasita tan ka fahmaysa waa ina bartan gasho laba shay ayay bartanka ugelaysa labada shay bartanka ugelaysa in u soo wada waan fahna maha markaa isagaa sii faahfaahinaya wa takhtasu waxay gaar la noqon kaana kaani waxay gaar la noqon waayahay cabdiraxmaan takhtasu faacilkeygaawe ah, si fiican u dhuux usoo dhawa kitaabka haye hi weyan masha alla kaanino mafcuulki ma wa takhtasu waxay gaar la noqon hiya iyadu kaana kaani masaasadan haye kaana biqasdi lafdiha sooma wa takhtasu kaana kaani waxay gaar la noqonaysaa bijawaasi tamaam bijawaasi siyaadatihaa in la siyaadiyo banaanideeda gaar la noqon mutawasilatan xaalo ay tahay in la siyaadiyo waaya gooraanba xaggan umaan jafaya xaggan aygna soo gaadhe ay ay farxaan mutawasilatan halkan ka xaalaynaya ziyaadatan ka xaalanaya a zaada yaziidu ziyaadatan markaa damiirkaa loo idaafiya laga xaalaynayayo iska camal falaya markaa sooma ila mudaafka maanta waa master mutawasitatan xaalay tahay in la ziyaadiyo wadalika tusaale naxu maa shay cadiima kaana haya axsana wanaagnimo badnaysiiye zaydan zayd ma waa tacajubiya axsana waa ficlu taajubkii zaydana waa mafcuulkeegii maxay udhaxaysaa imika eega kaanadan waa iska zaaidi wey waa zaaid macneeg waa maxay ficilku waa musnad waxaa loo soo tiiriyaana musnadu ileyh wey soo maa musnad ma aha iminka oo waxba looma soo tiirinayo saxiix walalah waa ziyaado weeyaan ziyaado haddaynu nidhaana macnalmaadi iyo tawkiiduma meeshayna tusinaysaa kaana haaye macnalmaadi iyo maxayna tusinaysaa un macnaba lagama fahmayo albata tanbaa isaga soo wade laakin maadina wayna tusaa tawkiidna waa loo keena hadalka ad keenaysa waan misl fahna marka iminka mutawasida maynahayn maxay kala dhex gashay maadii tacajubadii iyo ficlu tacajub way kala dhex gashay isagaa sii tarid way soo aroortaa bu yidhi sheekhu kaana kaani way soo aroortaa fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalad ayaatay kaanadu calaa alaaati taqsaam saddex qaybood bay kuso aroortaa kaani luqa alcarabiya oo dhan ba saddex qaybood bay kuso aroortaa bu guuri naaqisatin bay kuso aroortaa ftxtaaju way baahan hiy kan ilaa marfuucin marfuuciy mansuubin ilaa mansuubin mansuubiy ubaahan maadaamo naaqis ay tahay naaqisna nunli waa waxa marfuuc keliya aan ku kaafdoomeyn dee marfuuciya waxay kaaga baahanaysaa mansuub wadalika tusaalihi naxwi wakaana rabuka qadiira rabbigaa wuxuu ahaaday alla awoodla wax kasta awooda maxalu shaahidkeen wakaana rabuka qadiira kaanadan imika waa naaqiso marfuuc iyo mansuub bay ubaahan tahay labadiiba daba yaalaan dee la habeenadan dhan bay aayaddan soo noqnoqonaysa ka soo watamatin bay watamatin ala alaaati aqsaam bay kuso watamatin bay kusoo aroori ka bedelu فتحتاaج waay ubaahan hiy taamadi ilaa marفuuci marfuucay ubaahan duuna mansuubi mansuub ka sokow mansuub u baahan mayso maadaamay taam noqotay imikana soo sharxna maha marfuuc keliya ku kaaftoomaysa wadalika wain kaana haddii la helo duu cusratin mid caydh u saaxiiba fanadiratun ilaa maysara iminka maxay ku kaaftoontay marfuucii maxayna ka kaaftoontay mansuubkii wa zaaidatin zaaid ayay kusoo aroori waa tan saddexaad falaa taxtaaju uma baahan mayso ilaa marfuucin marfuuc u baahan mayso walaa mansuubin mansuubna u baahan maysoba lua carabiya kaanimisi kusoo aroortay saddex ima an takuna naaqisa wa ima an takuna taama wa ima an takuna zaaida waaba saddexda hadday naaqiso tahay labay kaaga baan tahay marfuuc iyo mansuub hadday taamo tahayna marfuuc keliya kaaga baan tahay hadday zaaida tahayna falaa taxtaaju ilaa shayin war ma isla fahne haddaba ma iska ziyaadu may noqonaysaa mee shuruud ba uxidhan shuruud ba uxidhan waa ta shuruuddeedi wa shardu ziyaadatihaa kaanada ziyaadadeeda shardigeegu amraani laba amar weeyi ah, laba amar weeyaan haddee la ziyaadiyo laba amar axaduhumaa ay axad lmrayn labada amar midkood an takunay kawnuhaa oo khabarkiil an takunay kawnuhaa ahaansheega ahaata waaye bilafdi maadi lafdi maadi waa tahay armsn kolka la ziyaadinayo waa ina tahay bilafdi maadi waa ina tahay bilafdi maadi waa ina tahay lafd mudaaric laguma ziyaadiyo lafd mudaaric iyadoo ah shaad bay kusoo aroortay gabay inaan kusoo marnaan malina mutamimadi anta takunu nabil saasoo kalea anta takunu ya meelahaas soo samayn waan soo marnay lakin waa iska shaad wey iyadoo lafd muaaric ah shaad bay noqonaysaa marka shardiga koowaad waa maxay an takuna bilafdi maadi kolka la siyaadinayo ay zaaidada tahay horta waa ina lafdiga ay ku sugan tahay wa inu maadi yahay amarna waa ynan ahayn ya muaaricna waa ynan ahayn war misl fani oo maadi maxaa looga wa lkhifati maadigu iska fudud yahay maadigu he waa lkhifati wuu iska fudud yahay isaga waayahay wathani shardiga labaad an takuuna ay kawnuhaa ahaanshaheega weeyi bayna shay-ayni laba shay dhexdood bay ahaanaysa shay-aynka oo mutalaazimayni islaazimaya isku dhegan aan kala maarmi karayn shay-aynka oo laysaa aan ahayn jaaran waa majruuran jaar iyo majruur aan ahayn shardiga labaad waa maxay an takuna zaa'idatan bayna shay-ayni mutalaazimayni laysaa jaaran wa majruuran labada shay horta laba shay islaazimo waa inay majruurna waa inaan ahayn jaar dhexdood lama ziyaadin karo oo maxaa loo ziyaadi waayey waa lishida ifsaali baynahuma xidhiidhka labadan ka dhexeeya aad u daran fakaanahuma kalimatan waaxida maxaaba la moodaa kelmad keliya ina isla yihiin de soo ma ila isku daba degan yihin ya xarfu jerki iyo majruur bayna isku daba deganayn hal shay keliya bay isla yihiin ba saa darteed jaari majruur waa inu nahan muxuu noqon karaa kalmubtadai walkhabari maadi tacajubadii iyo ficlu tacajubkii mawsuulkii iyo ya walmawsuuli wasilatihi saasay noqonaysaa kuwaas way islaazimaan ma inan islaazim mubtadiya qaarku may kala maarmaan maxaa meel keliya loogu wada sheega haday kala maarmayaan ma kala maarmaan soo ma labadaa dhexdo geli karta labadaa dhexdo zaidun kana qaaimun oo kale zaidun kana qaim ega zaid mina mubtadahayn qaimuna muna khabarhayn kaana halkay fadhidaa bartanki marka labada shardi kolkii zaaidka taa loo shardiya waa maxay an takuna bilafdi maadi wa an takuna bayna shay-ayni mutalaazimayn laysa jaaran muj wa an takuna mutawasita shardiga saddexaad halkaynu ka qaadanay mutawasita tamaynu ka qaadanay laa tuzaadu fi sadri lkalaam walaa fi akhiri lkalaam wayna mutawasito tahay intaa masle bane ka soco marka wdalika tusaalika qawlika waa dhahda adiyo wixii lamid aad tirahdid shay cadiima kaana ahaaye axsana wanaagnimo badnaysiye huwa maagu zaydin zayd alla zayd maxaa wanaagnimo badnaysiye asluhu asluhu asluhu ay aslu qawli ka iska celi damiirka asluhu qawlka asalkiisu maa axsana zaydan buu qawlka aad tiri kaana axsana zaydin asalkiisii hore wuxuu ahaa ma axsana zaydan buu ahaa ma shay cadima axsana wanaagnimo badnisiye zaydan zayd fa ziidat waa la ziyaadiyey kaana kaanaa la ziyaadiyey bayna ma ma dhexdeeda iyo ficli tacajubi ficlu tacajubka iyo ma dhexdoodii baa la ziyaadiyey walaa nacni ulama jeedno bu yidhaha sheekhu ibn hishaan baa le biziyaadatihaa ziyaadadeeda ulama jeedno annaha iyadu laa tadullu inayna tusinayn calaa macnan macna inayna tusinayn albatata go'naanba go'naanba macna ma tusinayso macnaheedu maaha bal iskaba dhaafe annaha iyada lam yu'ta loolama iman bihaa iyada lilisnaadi isnaadnima loola iman macnayna tusinayn loogama jeedo laakiin waxaan loola iman musnadnimo inay tahay oo hadday musnad noqon lahayd maxay ubaahan lahayd musnad ileyba ubaahan lahayd musnad ileyhi ba ubaahan lahayd marka musnadnimo ayaan loola imane macna way faidaysaa macnalmaadi iyo tawkiid bay faidaysa hadalkay adkeynaysaa masl fahne halkaana maxaynu ku haynaa kaana khasaaisdeedi sooma weli way sii socotaa kaana khasaaisdeedu waxadfu nuuni mudaarica waa takhtasu waxay gaar la noqoni bijawaazi xadfi nuuni mudaarica waa mise mudaafile shana shan maynan bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa afar ba shan ba bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa sooma ya kaanada mudaariceega mudaarica nuuntiisa nuuntaa goynteeda goyntaa banaanaasheega la gaar noqonaysa de masa noqonayn mani saasuu ku noqon de haddii ad iska soo khulaasiysatidna takhtasu bijawaazi xadfi nuuni mudaaric mudaariceega goynte nuuntiisa in la gooyo ayay gaar la noqon ma iska saasunayn waa sidaa wey mudaarici almajzuumi la jasmiyey bisukuuni dhaalka sukuun lagu jasmiyey waslan ay mawsuulan xaalow ya mudaaricaas mid la waslinayo oo aan lagu joogsanayn in lam yalqa waa haddii aanu la kulmin ha nuuntii saakinu saakin waa haddii aanu la kulmin walaa damiiru nasbin damiiru nasbina waa haddii aanu la kulmin damiirkaasoo mutasilun ku daba dhegan imise shardi buu sheegay kolka laiy kolka la goynayo nuuntada imise halkaa inoogu qoran afar ba inoo qoran dhaade afarta waa maxay e, shan ba inoo qoran waa inuu mudaaric yahay waa inuu majzuum yahay ya waa inuu mawsuuliya waa inuu de mawquufayna mawsuuliyo la waslinayo waa inaan lala xidhiidhin ayna ku xigin sakin damiru nasbana waa inaan ku xigin waa misuu sheegay shan buu sheegay xabadu ka tegna waa laqmada kugu dar bis sukuni ku ii mudaarican marka la jisminayo dee mudaarica waxbaa lagu jismin jiray soo ma jismihiisa msukunka maxaa lagu jismin jiray mar maxaa lagu jismin jiray xadfu xarfulcila marna maxaa lagu jismin jiray sukun marna maxaa lagu jismin jiray xadfu nuun soo ma sukun waa in lagu jisminayo ya sukun waa in lagu jisminayo sukun he waa in lagu jisminayo war misle fani ya waka shantaa shardi baa loo shardiyaya ee shardi baa loo shardiyaya lixdaa shardi haddaynu helno nuuntiibaad daaqada ka baxaysa isagaa soo wada tusaalaha wa takhtasu waxay gaar la noqonaysaa hiya kaanadii waxay gaar la noqonaysaa bijawaasi xadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceega nuunteeda nuunta goynteeda banaanideeda gaar la noqon mudaaricii almajzuumi la jasmiyey bisukuuni lagu jasmiyey waslanay mawsuulan xaalow yahay mudaaricaasi mid la waslinayo o la xidhiidhinayo aan lagu joogsanayn in lam yalqawaa haddii aanu la kulmin ha in lam yalqawaa haddii aanu la kulmin ha nuuntii iska dhe saakinu saakin waa haddii aanu la kulmin walaa damiru nasbin damiru nasbana waa haddii anu la kulmin damiru nasba mutasilun ku daba dhegan ah, sharax wataktasu waay gaar la noqoni wataktasu kaana kaani waxay gaar la noqoni biumuurin umuur bay gaar la noqon minhaa umuurtaa waxaa kamid maji-uhaa kaanada imaanshaheega zaa'idatan xaal ay tahay ay timaado iyadoo zaaida waqad taqadama waa soo hormaray maxaa soo hormaray ay maji-uhaa zaaidatan iyadoo zaaida imaanshaha imanaysa wuuna soo hormaray wa minhaa waxaa kamid a jawaasu xadfi akhirkeega goynteeda banaanideeda kamid a muxuu uga jeedaa nuunkiibu uga jeeda akhirkeega in la gooyo ina banaan tahay a wadalika jawaaska u celi wadalika jawaaskaasi xaasilun mid xasilay weeyi bihamsati shuruudin biwujuudi khamsati shuruudin shan shardi helitaankood bu ku xasilay wahiya shantaasi an takuna waa inay tahay hiya kaanadii bilafdi mudaaric lafdi mudaaric waa inay tahay marka la ziyaadinayo waa inay tahay maxaa ku baxaya wa anlaa takuna bilafdi maadi wlmr lafdulmaadi waa ynan ahayn lafdmudaaricna eh, eh, amarna waa inaan ahayn maadina waa inaan ahayn amarna waa inaan ahayn marka maxaa falaa yjuusulxadfid hadday labadaa noqdaan hadday maadi noqoto amar ay noqoto in la xadfa ay banaanaan maayo waa inay mudaaric tahay waa shardi an takuna bilafdi mudaaric laba waa an takuna waa inay tahay hiya kaanadii majzumatan mid la jasmiye waa inay tahay ya waa inay majzuma tahay maxaa ku baxaya in kaanat marfuucatan aw mansuubatan falaa yajuusu lxadfu de sooma haday mansuubo tahay ama marfuuc ay tahay watakuna lakuma alkibriyaa watakuna waa mansuuba iminka ma maa iska goyn karaa suuragal maa hadday mansuubo tahay ama marfuuc tahayna in nuuntii la gooya banaanaan mayso maxaa in majzuuma tahay in majzuuma tahay shardiga saddexaad waa allaa takuna waa inaan ahayn hiya nuuntii mawquufan mid lagu joogsaday calayha dusheeda nuunta waa lagu dul joogsada ee maxaa shardiga inaan mawsuulato la waslinayo hadal kale lala si xidhiirinayo de noqoto la goyn maayo waa lagu joogsanaya walaa mutasilatan wa an laa takuna mutasilatan mid la xidhiidsatay nuuntii waa inaan ahayn bidamiiri nasbin damiiru nasbana nuuntii waa inaanan la xidhiidhin damiir nasbi waa mafcuul soo maade waa inaanan la xidhiidhin khabarkeygii buu noqonaya de afcaashan la imika mafcuulniman uu noqon karaa khabarna uu noqon karaa le haye shardigaasina hadduu hadduu noqon waayo wax kalena noqon maayo isaguna walaa bisaakinin wa an laa takuna mutasilatan bisaakinin saakinna waa inaanan nuuntii la xidhiidhinoo waxa ka dambeeyana min li shirdayn lixdaa shirda haddaynu helno nuuntii waynu leefayna marka nuuntii he daaqadaa laga saaraya war mislefan waa kan tusaali wadalika tusaali ka qawlihi tacala ilahay qowlkiisa weeyi allah uu yidhi walam aku baqiya ay tiri maryam walxaa lam aku aanan ahayn baqiya ah, gabadh xuna anigoon ahayn sidee u iman karaa ilmo baytr walam aku baqiyan akudan weya imika aku mayna mudaaricayn ya aku ficlu lam xarfu nafyin wa jazmin aku ficlu mudaaricu majzuumu alaamatu jasmihi calaamatu jasmihi xadf xarfulcila ya calaamatu jasmihi waa sukunu nuun اlmaxduufati litakfiif minasan ya asalka iyaga akunu maynaan asalkii waa maxay akunu munayn lamtani maxay doonaysaa lamtu maxay keenaysaa keliya de nuunkaasi sukun saaraysa nuunkaasi markuu sukun saarmay maxaa kulmay iltiqaa saakiniin baa kulmay iltiqaa saakiniin markuu kulmay maxaa daaqadii laga saaray wawdiibaa daaqada laga saaray nuuntina litakfiifa lasaga goyay akubaa soo hadhay maxaa soo hadhay akubaa soo hadhay marka saddex xadafaa ku jira saddexdaa xadaf laba xadaf waa waajib hal xadafna waa jaais masaxan laba xadaf waa maxay waa waajib hal xadafna waa jaais isaga soo wada eegaba inaan ka hor dhicinba asluhu aku asalkeegu akunu buu ahaa fa xudifat waxaa la xadfay adamatu damadii baa la xadfay liljazimi liajli ljazimi baa loo xadfay damada maxaa loo goyey dee jaazimkaa la efay sheekh awooddiisu waa intaa walwaagu waxudifat ilwaagu wawdiina waa la xadfay maxaa loo xadfay lisaakinayni liiltiqaai saakinayni laba reebnin kulankood dartood baa loo xadfay wanuunu waxudifat nuunu nuuntiina waa la xadfay maxaa loo adfay litakfiifi fudayd baa loo adfay waa mise goyn saddex damadii waa la gooyey maxaa gooyey jaazimka wawdiina waa la gooyey maxaa loo gooyey iltiqaa saakiniin nuuntiina waa la gooyey maxaa loo gooyey litakfiif wahaadaa kan alxadfu ee xadafkii keedeg kan dambe litakfiif nuunka loo gooyey jaaisu waa mid iska banaan waa jaais isagu waajib ma wlxadfaani labada xadaf xadfaanka alawalaani ee hore waajibaan iyagu waa laba waajiba labada xadaf hore iyagu waa waajib sababta waajib ku noqday man kuu sheegaya lamtu maxay doonaysaa inay sukun saarta meesha damada geyso de waa waajib camalkeeda inay qabsata ta iltiqaawsaakineenka ka dhacayna in wowda daaqada laga sara waa waajib laakin nuunta in takfiif iyada laskaga gooy maxaa loo gooy iyada litakfiif ila waa nuunti mudaaric litakfiif iyada laskaga goynaya ee waajib maa xadafkaasi de waajib ma waa inta man isla fahne ehm, intaasi waa iska iska fudiya de waaga hore wa adkaan jirtay lakin waxaan kusoo marnay maxay ilaa mutamimadi saanunba aad ba ilaa mutamimadi markaa saddex xadaf baa ku kulmay laba xadaf waa waajib ka jaazimku jarayo iyo ka iltiqaau saakinaynku jarayo ka dambeyn itakfiif loo geyna waa nuunka kaasi waa jais wey ka soco marka ha ku absaamin walaa yajuusu ma banaano alxadfu xadaf ma banaano fi naxwi qawlihi tacaala kuma banaano lam yakun may ahaan aladiina kuwii may ahaan kafaruu gaaloobay min ahli lkitaabi xaalad ay yihiin iyo wlmushrikiina munfakiina may ahaan ka khabarkii maxalushaahidkeenu waa maxay lam yakun wey oo sheekh maxaa loo goyn waaye maxaa loo goyn waayey nuunta waxaa loo goyn waayey shardigu muxuu ahaa wa anlaa takuuna mutasilatan bisaakin bu shardigu a iminka ka dambeeya waa aladiina marka la wasinayo aliftu mayna dhacayn laamku muna reebanayn muna mayna saakin la xidhiirin marka waxay ku xoogeysanaysaa kasradaa xarakada la saarayo nuuntii xaraka la saaraya xarakadaasi ku xoogeysanaysaa la goyn maayo marka lama goyn karo lam yakuntan lama goyn karo laakin maxaa loo kasriyey icraab ahaan sakin waaba intaade eeg sheekhaa kuu sheegee liajli itisaali saakini reebniin la xidhiidhay darteed baan loo goynen reebniin la xidhiidhay darteed ayaan loo goynen halkaas kaga xig bihaa nuuntii la xidhiidhay nuunta reebniin la xidhiidhay darteed baan nuuntii loo goynen fa hiya nuuntii maksuuratun waa mid lahoos dhigayo waaba laska hoos dhigayaaba liajlihi liajli itisaali saakini de saakinka la xidhiidhay loo hoos dhigaya fa hiya nuuntii mustaciyatun ba mutacaasiyatun waa mid diiday ah. ya al lxadfi sooma sax fahiya nuuntii mutacaasiyatun waa mid diiday cala lxadfi goyn bay diiday in la gooyo way ka caasi garowdo way iska diido way ka santaagtay liquwatiha liajli quwatiha xoogaysiga ay ku xoogeysatay darteed bay u diiday hadaf bilxarakati xarakay ku xoogeysatay xarakadan iltiqaasaakininka darteed loo kasriyay ku xoogeysatay oo oh, maba kartaba de mama go'i kartaba sidaa darteed lam yakun iladiina nuunti lagama goyin karo sababtu waa maxay shardi baaha inaan saakin la xidhiidhin saakin baa la xidho shardigaasaa la waay waa maan iska basidayn ka socode ha ku habsaamina walaa fi naxwi soo qadar walaa yajuusu lxadfudhe xadaf ma banaano fii naxwi in yakun haddii uu yahay ay huwa ibnu sayaad hu dajaal haddii uu yahay falan tusalaada caley lagu saliid maayo cumarow dili mayse wain lam yakun haddii aanu ahayn ibnu sayaad hu dajaal haddii aanu ahaynna falaa khayra laka fii qatl inaad dishid wax khayrabada kuguma jiro dajaal sifaatkiisu rasuulku ka sheekeyey kadibna waxaa dhacday eh, eh, waxaa timiday fitnadii ibnu sayaad kadibna rasul ibnu sayaad sifooyinkiisiiba cumar sifooyinkii dajaal rasuulku ugu tilmaamay ayuu waxoogaa ka mida uu ka bildhaamiyey kadibna rasuulkaa ku yidhi hadduu kani yahay dajaal laftii aad u dili ciise isaga dilaya aduma dili kartid nebi ciise isaga dilaya de marka maxalshaahidkeen waa maxay in yakun hu eega nuuntii maxaa la xidhiiday damiirunas baa la xidhiiday oo ha maa la marka ha goyn ila shardi ba ahayd wa anlaa takuna mutasilatan bidamiiri nasbin halkaas ka baxda markaa taasina ka sheegaya waa litisaali damiiri la xidhiidhay darteed baa in loo gooyaa ayna u banaanayn bihaa la xidhiidhay qaacidukiisiya wuxuu ku yidhi wadamaa'iru damaairtu taruddu way celisaa alashyaa ashyaada ilaa usuuliha usuusheeda way celisaa damaairtuna aslanba ina wa inay shayga wax kasii dhinto iska daaye asalkiisii horeyba baadi doontaay keentaa buu leey wadamaa'iru turaddu lashyaaa ilaa waa qaacida soo ma damiirkuna shayga asalkiisii hore waxba kama nuqsaamiye asalkii hor u raadiyaaba war ma isla fahne laakin u fiirso asal kasta me waa usuliha almustacmila waa ususha mustacmalada wey ususha mustacmalada marka horeba la isticmaalo wey haddii aanu asalku mustacmal ahayn ya asalku haddii aanu mustacmal ahayn ma soo celin karto tusaale gaaban baan kusiinaya iminka yaduka ka waran ya iyo damuka iyo mid kasta waxbaa ka go-an ya asalkiisi wuxuu usoo celin waaye yaduka sawka damiir ku jira damiirka sawti lagu lahaa wadamaa'iru turiidu ashyaa ilaa usuuliha asalkiisina hore mustacmalba maaha kolka horeba isla fahni markii horeba lama isticmaalin eega tusaalaan akhun oo kale ka waran akhun eeg waxbaa ka go-an soo ma akhawun bu haylayna damiir la xidhiidhi akhuuka asalkiisa kolka horeba mustacmal aha isaga war misla fahni marka waxaanay soo celinaysa lagu leey damaairta way soo celishaa kolka horeba waa inu shay mustacmal aha oo la isticmaali karayay kolka raba haduuna mustacmalayn oo aan lagu aragba oon loo ogeynba ma keeni karta ta markaa bushiga hadii lagu soo arooriyo waxaad odhanaysaa damairu turad ashya ila usula marka lagu leeyahy asalka waa inu mustacmal yahay waa isla fahnima ka soco marka walaa fi mawqufi alayha walaa yajuusu xadfu xadaf ma banaano fi mawqufi kii lagu joogsaday alayha dusheeda kii lagu joogsaday in la xadfaana ma banaano shardigu muxuu ahaa waa laa takuna mawqufan alayha bu ahaa nasa waxaa caddeeya calaa dalika arrinka ibnu cusfuurin ibnu cusfuur baa caddeeyey muxuu ka qoraya ibn kharuuf saasa weeyaan nuskhada saas u qoran jir ibn cusuur baan qor nasa waxaa caddeeyey calaa dalika arrinka ibnu kharuuf ba caddeeyey wa huwa naskaasi dhe xasan waa wanaag naskaasaa la cadeeye layihi iyadoo mawquuf an waana lagu joogsan waa mid iska wanaagsan lianna alficla ficilka ficilka almawquuf caleyh lagu joogsaday idaa dakalahu markau galo alxadfu xadaf markuu galo xataa baqiya ilaa uu ku hadho ay huwa ficilka calaa xarfin xarafu ku hadho xarafkao waaxidin keliya oo xarfini ama laba xaraf wajaba waxaba waajiba alwaqfu istaag caleyhi ficilkaa lagu istaago bihaysegti loogu istaago ya hawsegti ficilkii haddii waxa weeyaan ficilkii mawquufu calayga haddii xadaf galo marka xadaf galo uu kusoo haro hal xadaf ama uu kusoo haro laba xadaf waxa waajiba in hawsabti lasoo jiitaa waajiba armslan calaa xarfin waa lasku waafaqsan yahay calaa xarfeynka laakin ibnu hishaan baa qaba xarfeyn haddii uu kusoo haro in lagu in hawsagti loosoo jiidan karo asawaabu laa yajibu ijtilaabuhaa isagti ijtilaabuhaa isagti lima baqiya calaa xarfayni min alafcaali wainamaa yajibu fi ma baqiya calaa xarfin waaxidin faqad aw calaa xarfayni axaduhumaa zaa'idun so idinma qorayo xaashiyadaas in idin qoraysaa suuragala waaya wuxuu leeyahay ibnu sham isagu wuxuu qabaa ficilkii mawquufu calayga lagu dul joogsanaya haddii xadaf galo hal xarafuu ka soo haro hawsegti baa la soo jidan taa waa laga midaysan yahay nuxaadoo dhan baa ka midaysan laakiin haddii uu xarfan yahay ibnu hishaam baa qaba xadafkaasi inuu waajib yahay in hawsegti lasoo jiidaa weliba xarfayn kaa harana mid waa inuu zaaid yahay eka ka zaaidka noqonaya waa axrufulmudaarica wey ila arufumudaaric min zawaadan ya waka tusaalaad ka fahmiye ka qawli waa odhaadiisa cih uu ku yidhi eega wacaa waa maxay waa ficil ya magicii ha muctal maba magicii lafiif mafruuqa wacaa lafiif mafruuqa wacaa mudaarice saw yaci ma jaasimkii geli lam yaci lam yaci amar baan doonayna e, muna xaraf keliya soo adhin de xaraf keliya hawsagti baa la soo jiidanaya muxuu noqonayaa iyo walam yaci walam yaci lam yacidana tan maxay kaga duwan tahay laba xarafaa jooga laakin mid baa zaaida kee zaaida axruful mudaarica hawsagti baa la soo jeedinaya lam yaci haddaba falam yakun lam yaku eeg fiirso weli waxba usocda sheeku inu kufahansiiye falam yakun lam yaku falam yakun lam yaku kaainatun waxay ahaatay bimansilati lam yaci lam yaci mansiladeeda ayay ahaatay dayadna laba xaraf baa jooga lam yaku maxaa jooga laba xaraf lam yaci maxaa jooga laba xaraf lam yakuna laba xaraf labada xarif jog midna waa zaaid o axrufulmudaarici labadoodaba haddaba fal waqfu istaag calayhi lam yakun lagu istaago biicaadati xarfi xaraf soo celintiina loogu istaago alladii xarafkaasoo kaana ahaaday huwa xarafku fiihi yaku dhexdeeda ahaaday ayaa awlaa mudnaan badan min ijtilaabi xarfin xaraf in lasoo jiito ayuu ka mudnaan badan yahay xarafkoo lam yakun markii horeaan ahayn xarafkii ku jiray markii hore ku jiri jiray in la keeno oo joogsado ayaa ka fiican in xarafan ku jiri jirinba la keeno hadan may ku jiri jirtay hada waxa ka fiican in nuunkiisii hore la keensado maadaama lagu joogsanayo maadaama lagu joogsanayo in nuunkii hore la keeno lam yaku kolka maxay noqon lam yakun bay noqon lam yakun lam yaku ha odhanin lam yakun bay noqonaysa in xarafkii markii hore ku jiri jiray la keeno ayaa ka fiican in xarafkao kuma jiri jirin oo hawsagtiya la soo jiito u fiirso intaa ilmadaan fahmin walaa yuqaalu hadaba la odhan maayo ila bushi kalaa kugu iman kare maadaama oo yakunba ad tiri waxa weeyaan aan keenno nuunti kolki horeba ku jiri kartay dee yacina aan keenno mana ishkaalayn ila labadoodaba laba xaraf baa jooge yacina aynu keenno oo aynu nidhaano lam yaci lam yaci aynu nidhaano dee suuragal maaha lam yaciidan ficilkani saxiixulaakhir buu haya kun ficilkan kalena waa muctalulaakhir waxaa ka dhalan ilqaauljaazimi baa ka dhalan lam yaciida jaazimkii oo he ah, la ilqeeyey oo camalfalkiisii daaqada laga saar ila ya-da haddaynu keenno muu camal falin bay ka dhigante lakin maxaynu fahmayna iminka inuu camal falay maxaynu ku garananaa dee maqnaashaynu ku garanana maqnaashaynu ku garanana inta ma isla fahni walaa yuqaalo la odhan maayo yalzamu waa yalzamu waxa ka laazimi misluhu kan oo kale ayaa laazimi fi lamyaci lamyaci dhexdeedana sidan oo kale ayaa laazimi ya la odhan maayo waayo liana icaadata lyaai yadii in la soo celiyo yaci ka maqnayd tuadii waxay keensani ilaa ilqaa'i ljaazimi jaazimka in macnalcaan laga soo qaaday keenaysa wadalika arinkaaganna multabisin wuxuu ku dhahan yahay bikhilaafi lam yakun lam yakun khilaafkeeguu ku dhahan yahay waayo fa ina jaazima jaazimku ikhtadaa wuxuu keensaday xadfa damati damada goynteed yakun jaazimku wuxuu keena in damadii laga gooyo muu keenin in nuunka laga gooyo nuunka in la gooyo ma jaazim ka keenay maya laa xadfa nuuni nuunta goynteeda muu keenin kamaa bayanasayn horayba usoo cadaynay nuunta goynteeda isagu muu keenine damadii goynteedu keenay yacina wuxuu keenay yaada in la gooyu keenayde marka labadaas saas ina iskugu mid noqonayn marka in la soo jiito nuunkeegii hore ayaa iyada ka fiican in la keeno xaraf markii horeba ku jirayn bu hadal dheeraada le wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk